الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب لكنه والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنه أما بعد فهذا هو الدرس الثلاثون من الكتاب الخامس من دروس الدورة الحديثية التأصيلية وهو عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام kitaab اljihaad baynu ku soo jirnay can abi qataadata alansaariyi radia allahu tacaala canh qaala wuxuu hi kharajnaa waa la baxnay maca rasuuli اllaahi sala اllahu alayhi waalih wasalam ilaa xunayn meesha xunayn la yidhaahdo ayaanu la baxnay waa tog u dhexeeya maka iyo daaif u dhexeeya waa sheegay abu qataada qisatan qisa ayuu sheegay shiikhaa soo faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waxa uu hi man qatala kii dila qatiilan ka uu dilayo oo marka uu dilayo qatiil ma aha qatiil waa maqtuul ka la dilay qatiilan yacni mid la dili doono waa majaazun mursal biictibaari maa sayakuun wuxuu noqon doono inii araanii acsiru khamran bay la midta acsiru waxaan qooshayaa khamra khamrina lama qoosho sharaab baa la qoosha casir baa la qoosha laakiin wuxuu noqon doonaa mustaqbalka taasaa looga jeeda man qatala kii dila qatiilan mid dila lahu ay u sugnaatay kaa wax dilay calayhi kaa uu dilay bayinatun cadayn inuu isagu dilay u haysta falahu waxaa u sugnaaday qaatilka salabuhu furkiisa maryuhuu xidhan yahay gaadiidkuu fuushan yahay hubka uu wato jeebabka haddii dahab ugu jiraan iyo wixii la mida isagaa yeelanaya qaalaha alaaan saddex goor ayuu ku celceliyay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa qisadu waxay ahayd dagaalkii xunayn ayaa abu qataada wuxuu arkay dagaalkiioo socda nin saxaabiya oo nin gaali korka uga baxay oo uu doonayo inuu dilo dabeedna wuxuu yihi xagga dambaan kaga soo wareey waan soo gaaday buu istadartu min waraa'i kadibna qoortaan gooyey buu qoortu kaga dhuftay ninkii waa igu soo jeestay buu ihi qabadanii qabdatan wajadtu minha riixa almowt wuxuu iqabtay buui in xoog weyn bool wuxuu iqabtay qabasho urtii geerida aan helay waa ninkii uu dilay intaan naf ka bixin uu isagay buui anigii uu isagay markay naftu kasii sii baxaysa dabeedna nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu qaacidadan sheegay man qatala lahu qatiil ayuu abu qataada nabiga u sheegay oo yidhi nabi allaw nin baan dilay eeyaa markhaatiga ii furay dhiso dheer bay ahayd nin baa kacay oo yidhi anaga markhaatiga u furaya alaabtiisana anaa haya ee fa ardihi cani nebi allahu iga raalli raalligeliya aan iska qaata alaabtaas marka xadiisku xadiiskaasuu ahaa maxalu shaahidku waxaa weeye salabu lmaqtuul ninkii gaalka ahaa ciddii dishay faranta dagaalka ayaa furkiisa yeelanaysa wuxuu sito isagaa yeelanaya ama ha bato ama ha yaraado culimmaduna waxay isweydiiyeen madaahibtu xadiidku ma baabu lfatwaba wاlxukm اlcaam lijamiici اlumma mise waa min baab asiyaasati الsharciya marka xadiista nabiga laga hadlaya calayhi الsalaatu wasalaam saddex qaab bay ku soo baxdaa qaab waa ka ugu badan waa xukun caama ummaddaba u taala qaabka labaad waa min baabi siyaasa sharciya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa wuxuu u sheegay maaha inuu waxyi gudbinayo laakiin waa inuu yahay madaxweynihii muslimiinta oo baab maslaxadda iyo siyaasadda ku dhisan axaadiista noocaasa waxaa dhaqan gelinaya madaxda hicibku ma dhaqangelinaya nin madaxunbaa dhaqangelinaya axaadiista qaarna waxay ku soo baxday baabulqadaa nin qaadiya unbaa kuwaana fulinaya cid waliba fulin mayso hadday baabulqadaa ku soo baxday marka shaaficiyada iyo xanaabiladu inta badan waa isku dhowdhowyi labadaasi waxay leeyihiin xadiidkani waa xukum caama mar walba waa la fulinaya marka dagaalka la galo ninkii si gaara nin u dila ninkaasi waxa uu sito qaniimada kaamida ah. isagaa gaal isagaa la siina waxay doonta ba imaamu maalik iyo abu xaniifana waxay leeyihiin xadiidkani wuxuu ku soo baxay baabulimaama nebigu isagoo abaanduulihii ciidanka ah madaxweynihii ah ayuu ciidanka dhiiri gelinayay marka dadka nebiga dabadii imanaya calayhi nabiga dabadi calayhi salaatu wasalaam dadka imanaya hadday dagaal galaan madaxweynuhu ama ninkii ciidanka wata hogaamiyihii hadduu soo saaro xukunkaas waa fulaya haddii kale xadiiska waxba lagu qaadan maayo haddaanu ninkaa taliyahay ah amarkaanu bixin la qaadan maayo ama imaamku masalada waa laysku haya waxaa la mida man axyaa ardan mayitatan fahiya lahu ma sharci caama ninkii dhul nooleeya isagaani xadiiskaasu daliishanaya mise waa marka imaamku uu ninkii dhul nooleeya isagaale sida xanafiyadu qabaan waxay leeyiin waa baabu siyaasa cid waliba dhul iska noolaysan mayso waa in dowladdu ogolaansho siisa waa masale khilaafiya axaadiis badan baa saas waxaynu kaloo xadiiska ka faa'iidaysanaynaa wadakara qisatan buu yihi xadiisku waa dheeraasaynu tilmaannay shiikhu waa soo gaabiyey inay bannaan tahay xadiiska in la soo gaabiyo haddii macnihiisu dhammaystirnaanayo oo intaa la soo gaabiyo uu ku filan yahay musalaxana waynu ku soo marnay wa xadfuka bacda alkhabari in lam yukhila albaaqi cinda alakari haddaanu saamaynayn oo inta maqan aan la tabayn inta la sheegay macnaha ku filan tahay wax dhiba male wa can salamata bni lakwaci radia allahu tacaala canhu qaala ata nabiya sal allahu calayhi wasalam nebiga waxa uu yimi caynun basaas oo min almushrikiina gaalada ka mida alcayn waa aljaasuus waxaana cayn loogu bixiyey basaasku waxa ugu badana uu isticmaalaa waa indhihiis indhahay dhagu isticmaalaa waxbuu eegaya xitaa meesha uu dhegaysanaya da waxaa ka horeysa aragtibaa ka horeysa inuu arko waxa uu dhegaysanay ishuu cayn baa loo bixiy caynunba saasoo min almushrikiina mushrikiinta ka mida walxaal huwa fii safar iyadoo nebigu uu safar ku sugan yahay waa dagaalkii xunayn eenu hadda soo maray fa jalasa waa fadhiista ninkaasi basaasu cinda asxaabihi asxaabta nebiga agtooda ayuu fadhiistay yataxadau xaal uu sheekaynay waxaana riwaayadku tilmaamaya markay qadadii u fadhiisteen buu isku soo beegay marka haddii xitaa la garan waayo waxaa la isleeyahy waa nin socoto ah oo isiri jamacan qadaynaya ku dhinac qabso iskala qaday marka aada loogama shakiyo uma infatala kadib waa laabtay faqaala nabiyu sal allahu alayh wasalam waxau hi ulubuu raadiya oo alba waqtuluuhu dila faqataltuhu waan dilay salama odhanaya fanafalanii nabigu waa i siiyey salabahu furkiisa awrkii uu watay iyo wixii uu watay ayuu nabigu siiyey calayhi salaau wasalam wa fii riwaayatin faqaala wuxuu uhi nabigu man qatala rajul ninka yaa dilay faqaaluu waxay idhaahdeen ibnu lakwac salamatu bnu lakwac faqaala wuxuu uhi nabigu lahu waxaa u sugnaaday salamuhu ninkaa furkiisa ajmac oo dhammaystiray waana sajci baa ku yeelan jira sajcigu waa in xarfaha ugu dambeeya isku mid noqdaan ibnu lakwac lahu salabuhu ajmac ayuu nabigu ku jawaabay salamat bnu akwac radia allahu tacaala canhu marka la eego saxaabadii waaweynaa buu ka mid ahaa nin aad u dheereeyana waa aha oo xitaa saxaabadu markay baratamayaan wuxuu odhan jiray sii socda markay libdhaan ayuu dhaafi jiray nin aad u dheereeyo xilliyo badan oo waxa weeye cid la eryanayeyna kuwii saxaabada laayo kale biru macuuna ninkii ugu horeeye gaadhay nin aad u dheereeya ibnu cabdilbar wuxuu sheegaa inuu ka mid yahay saddex saxaabi oo waraabaha ay wada hadleen buu ka mid ahaa bu oo lagu sheegay inay tahay qisadii uu kusoo islaamay waraabaa neef la booday dabeedna intuu iska daba dhigay buu soo dhiciyey kasoo qaado markaasuu waraabi intuu istaagay buu waa risiqaa ilaahay siiye maxaad igaga dabati oo aad iga qaata dabeedna wuxuu hi miyaad hadlaysaaba wuxuu hi aniga intaad ila yaabayso nebigan tawxiidka ka sheekaynaya iyo cibaadat alawthaan maxaa u dhegaysan weyday markaasuu nabiga u tegay bay yidhaahdeen kutubu siyar oo uu soo islaamay marka waxaanu uga jeednaa un allahu aclam bisaaxatiha kutubu siyar baa lagu sheegay taarikhdiisana waa lagu sheegay laakiin in aada u dheereeyaayuu xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa ninka jaasuuska ah ee gaalka ah ee welibana xarbiga ah dagaalku inaga dhexeeyo waayo ninkani wuxuu yimi iyadoo xaalad dagaal ay tahay si kadisa kadisaa ah buu ku soo galay riwaayadka qaar waxay tilmaamayaa markuu arkay xaaladii oo kala degan oo raggu iska mashquuleen ayuu intuu orodiisa sii daayay awrkiisao u diyaarsan ayuu didiyey awrkuna waa loo orday uu isla dhigay marka waa la fahmay inuu warkiisu cad yahay nabigu wuxuu ihi ka daba taga inahu caynun fa faalxiqu waa basaase hala gaado rag badan baa awrka haystay oo daba eryeday salaamana caguu wax ka di kuwii awrta daba didinaya intuu dhaafay ayuu awrkiisi gaadhay awrkiisina dhaafay xagga hore intuu kaga yimi buu hogaankii qabtay dabeedna awkii fadhiisiiyey seefuu la soo baxay ninkiina qortu ka jaray sidaasuu ku dilay nabiguna calayhi salaau wasalaam furkiisii waa siiyey wa can cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi bacaa waadira rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam sariyatan wuxuu diray unug ama ciidan ilaa najdin meesha najdin la yidhaahdo oogada waa madiine iyo wixii ka koreeya xijaaz hadday qasiim tahay iyo riyaad iyo meelaha la midka ah. bariga waxaa weeye sacuudiga fa kharajtu fiiha waan baxay oo dullaankaasaan ku baxay oo ka mid aha fa asabnaa waxaanu helay ibilan geen iyo waqanaman ari ayaanu soo furan oo soo qanimaysan fabalagat waa gaadhay suhmaanunaa nasiibkayagu inay cashara baciira mid walba labiyo toban awl ayuu qaniimadii ka helay wanafalanaa waa noo kordhiyey rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam baciiran baciiran awr awr ayuu nin walba siiyey nimankii duulaankaa qaaday xadiiskani wuxuu tilmaamayaa imaamku inuu xaq u leeyahay ciidamada ciddii dadaal gaara samaysa in la abaalmariyo marka gaalada wax laga soo furto waclamuu ana maa hanimtum min shay faana lilaahi khumusa marka gaalada qaniimo laga qabsado ee dagaal lagu qabsado waxaa loo qaybinayaa shan meelood baa loo qaybinaya shantaa meelood meel ka mida ah waa khumus nebigaa maamulaya calayhi salaau wasalaam iyo ciddii booskiisa joogta imaamka muslimiinta ama dowladda maamulaysa faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyataama wlmasaakiini wabni sabiil nabiguna wuxuu ku bixinaya calayhi salaau wasalaam masaalixda oo ay ka mid tahay ahlulbeytka agoomaha iyo kuwa aayadda lagu sheegay marka qaniimada marka shan loo qaybiyo afar qaybood waxaa loo qaybinayaa dadkii dagaalka ku jiray baa loo qaybinaya shan meelood afar meelood iyagaa loo qaybinaya meesha soo hadhay ee la maamulayo ayaa waxaa laga siiyey dheeraadka laga siiyey sidaynu xadiiska ka fahmay waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam qaniimadii buu qaybiyey shan meelood buu ka dhigay meel buu dhinaca dhigay nabigu calayhi salaau wasalaam afartii buu mujaahidiinta u qeybiyey afartii khumus afartaa khumus baa waxay ka heleen nimankaa sariyada ku duulay nin walba labiyo toban baa kusoo hagaagay qaybtiisii waa qaata khumuskii soo hadhay ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam mid walba xabad dheeraada nabigu ka siiyey calayhi salaau wasalaam marka dheeraadka waxaa laga bixiyey khumsulkhumuskaa laga bixiyey marka shan qaybood loo qaybiyey meeshii nabigu maamulaya calayhi salaatu wasalaam wayna bannaan tahay culimmaduna way isku waafaqsan yihiin dheeraad imaamku inuu cid gaara siin karo laakiin khumusku ka siinay wa canhu radia allahu tacaala canh can inabiyi sala allahu alayhi wasalam cabdillahi bni cumar qaala wuxuu ihi idaa jamaca allahu alla markuu isu keeno soo xashriyo isu kulmiyo caza qaalib noqoy wajalla weynaa alwaliina kuwii hore iyo wlaakhariin kuwa dambaba waalaakhiriina iyo kuwa dambaba yurfacu waxaa loo taagaa likulli qaadirin mid kastoo ballan jabiyey liwaaun calan baa loo taagaa fa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa haadihi tani hadratu fulaan ibni fulaan oo ina hebela ballanburintiisi weeye oo dadka waa laga suucaa xadiiskani wuxuu tilmaamaya ballanta in la jabiyo welibana ballanta halkan lagu sheegaya iyadoo ballanta in la jabiyaa mar walba ay weyn tahay qadri waxaa si gaara ah loogu sii isticmaalaa ballan jabinta gaadmada ah oo waxaa weeye qofka inta ammaan la siiyo markuu ammaankaa helo ku aamino dabadeedna ballanta lagaga baxo ballanta lagu furo hadday maali tahay lagaga baxo hadday naftiisa tahay oo ammaan loo siiyey in la dilo ama waxyeelo loo geystaya wixii la mida ah. ibnu xajar alhaytami iyo dahabina iyo culimo kalena waxay ku tilmaameen annaha min kabaa'ir dunuub kutub alkabaa'ir ayay waxa weeye ku sheegeen waana min calaamaat wa sifaat ahli nifaaq sida nabigu sheegay alayhi salaatu wasalaam waidaa caahada adar wuxuu kaloo xadiisku tilmaamaya khiyaanada uu sameeyey iyo falxumada uu sameeyey in maalinta qiyaame lagu fadeexadayna calan baa loo taagaya waxa weeye lagu calaamadinayo dadka lagaga soocay ilaahay waxa uhi yucrafu lmujrimuuna bisiimaahu dembiilayaasha calaamadahooda lagu garanayo inay tahay calaamado guud oo xasan iyo waxay leeyihiin waxaa weeye midabka wejigaa isbedelay wejigoodii baa isbedelay calaamado guud baa jira oo lagu garanay calaamadana waa calaamado gaar oo kuwii ballanta jebiyey calan baa loo taagay annaaixatu idaa lam tatum tuqaamu yowma alqiyaamati wa calayha sirbaal min qairaan wa dircun min jar gabadha baroordiiqda samaysa maalinta qiyaamo waxaa la soo taagayaa iyadoo xidhan maro ka samaysan daamur iyo dirac candho ka samaysan marax ka samaysan ayaa loogu labisay waxaa laynoo sheegay kii ribada cunay laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabaطhu shayطaanu min almas wuxuu isaguna soo kacayaa isagoo aad moodo inuu sarkhaansan yahay ama jin taabtay oo dhacdhacay oo aan caadi ahay kii dawarsanaya ama shaxaadkiisu badnaa yaأtii yowma alqiyaamati wamaa fii wajhihi muscatu laxmi wejigiisoo lafaah ayuu waxa weeye dadka dhex socda maalinta qiyaama kuwaasina calaamado gaara bay leeya kuwa kale la sheegay ilahay baynu ka magan wacanhu radia allahu tacaala canhu ana imra'atan haweeney wujidat waa la helay fii bacdi maqaasi nabiyi sala allahu alayh wasalam duulaanadii nebiga qaar ka mida maqtuulatan xaalay tahay mid la dilay ayaa la helay faankara nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu waa diiday qatla nisaai dumarka in la dilo iyo wasibyaani caruurta burmageydada xadiisku wuxuu tilmaamaya axaadiis badan oo kalena waa ku timi nahaa can qatli nisa can qatli niswan laa taqtuluu waliidan wala mra'atan ilma yar iyo gabadh walaa shaykhan faaniyan iyo oday gaboobay iyo kuwa la midka ayaan la dilin buu ohan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam marka duulaan la qaaday qaadiciyaad waxa uu leeyahy culimmadu waxay ku ijmaaceen inaan la dilayn dumarka inaan la dilayn haddii aanay dagaalamin haddaanay dagaalamin haddii ay dagaalka ku jirto sida dee hadda dhacda waaba sarkaaladba waa kamandos hubkiina waa sidataa tababarkiina waa wadataa tootihiina waa xidhan tahay ama dee waabad arkaysaba iyadoo ku lisaysa ragga laynaysa waxa weeye waa la dilay xataa culimmadu waxay ka soo gaadhsiiyeen haddaana iyadu hubka sidan ninka sabanka watoo kale hadday u sida rasaasta oo marba ay u dhiibayso waa la mid dagaalkay ku jirta yaana xabadba ridi laakiin xabadii bay u dhiibaysaa iyadu way u diyaarinaysa dagaalkay ku jirta waa la waxaana u daliila in la xadiidkii sunanta ku yimi rabaax atamiimi nabigu wuxuu arkay iyagoo saxaabadu ay ku urursan yihiin meel wuxuu uhi nabigu calayhi salaau wasalaam calaa ma ijtamaca haaulaa maxaa lagu urursan yihi dabeedna waxaa la yidhi imra'atun maqtuula gabadh la dilay uu u tegay nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhibuu sidaa u eg dabeedna waxa uu yihi maa kaanat haadihi lituqaatil gabadhani gabadh dagaalamaysa may ahayd waxaa laga yaabaa de inay dahab iska xidhnayd iska xidhnaysnayd sadadkeedii iyo labiskeedii iska xidhnayd muuqaalkeeday ka muuqatay tani mid dagaalamaysa may ahayd waxay halkaa culimmadu ka qaateen haddii ay dagaalamayso in la dilay waayo cilada nabigu u diiday inaan la dilin waxay ahayd gabadhani gabadh dagaalamaysa ma aha marka haddii xitaa ilmaha sabiga ah ee aan qaangaarin waa kuray xoogle aan qaangaarin laakiin dee dagaalka ku jira waxlaynaya waa la dilaya isagana la odhan maayo waa sabi hadduu dagaalamo waa la dilaya can anas ibni maliki radia allahu tacaala canh أن cبدالرحمن بن cوف والزبyر بن الcawاaم شhakw waa ka ashtakoodeen alqamla injirta ilىa rasuuli الlahi salى الlah عalيh waslم fii غaزaة duulaad oo lahuma labadoodu ay ka qayb galayeen farahasa lahuma nabigu waa u fasaxay fii qamiisi اlxariir qamiiska xariirta ka samaysan ayuu u fasaxay inay xidhansa isugu daweeyaan wara'aytuhu waan ku arkay buu yihi anas korkooda iyagoo ku labisan horeynu baabkan usoo marnay oo waataynu soo sheegnay liidimada ama saddex suu farood ama afar farood in jumhuurtu ay fasaxeen maradu haddii ay leedahay xariir in la xidhan karo waxaa la mida baynu soo tilmaannay darsigii hore haddii waxa weeye laysku ysku daweynay xadiiskeyduna waa kan halkan waxaa la sheegay in jirtaa la sheegay riwaayo kale waxaa ku timi min xikatin isxoq ay isxoqayeen ayuu nabigu ugu fasaxay ismala diidayaan isxoqitaankaa waxaa keenayay injirtaa keenaysa markay cunto ayay isxoqiyeen marka culimmadu waxay ka qaateen haddii la isku daweynayo wax dhiba inaanay lahayn culimo kale waxay ka qaateen waana sida jumhuurtu ay qabaan culimo kale waxay idhahdeen fii khazaatin lahuma haddii duulaan lagu jirana xaaladda dagaalka iyadana waa fasax bay yidhahdeen iyadana waa fasax oo xadiiskaa laga qaadanaya laakiin waxaa loo badan yahay xanuun iyo dawo in loo xidhan karo xataa haddii dawo kale la heli karo haddii la yidhaahdo cuncunka dawaa loo helo mubaax kiniin iyo sharoobo iyo dhiiqo ya maca daalika waa u banaanta wax dhiba male waa banaanta ila haddii kale daruuray noqonaysa can cumar bn khaabi radi allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi kaanat waahayd amwaalu bani nadiir yahuudi bani nadiir xoolahooda mima afaaa allahu wixii alla uu u soo celiyey calaa rasuulihi sala allahu alayh wasalam rasuulkiisa alfay baa la yidhahda mima lam yuujif wixii aanay ku kicin oo aanay ku ordisiin almuslimuuna muslimiintu calayhi korkiisa bikhaylin fardo iyo walaa rikaabin awrtoonna ama geeltoonna yacni aanay ku dagaalamin ayay xoolahaasi ahaayeen wa kaanat waa ahayd xoolahaas lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla khaalisan ama khaasatan sida riwaayada kale ku timi nebigay gaar u ah oo maamulayay fakaana kaana wa ah rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yaczilu mid siiba oo goonni u saara nafaqata ahlihi biilka xaasaskiisa sanatan muddo sanada ayuu meel dhigay oo xoolahaas ka saaray uma yajcalu waa yeelay maa baqiya wixii soo hadha fi lkuraaci fardo in lagu iibiyo iyo wasilaaxi hub in lagu iibsado cuddatan ay isticdaadan iyadoo loogu diyaargaroobayo fii sabiil illah jihaadka loogu diyaargaroobayo xadiisku wuxuu tilmaamaya yahuudu bani nadiir oo nabiga heshiis la galay kadibna heshiiskii jabiyey markay ku talagaleen galeen nabiga calayhi salaatu wasalaam inay dilaan waa tii la xukumay xoolahoodana waxaa lagu tilmaamay inuu fayya wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayli walaa rikaab ma afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilaahi walirasuul xooluhuna hadday fay noqdaan haddii dagaal xoola lagu helo waa haniimo shan baa loo qaybinayaa afarna mujaahidiintaa leh meella dowladdaa iskaleh iyo cidda mas-uuliyadda hayse markay fay tahayna mujaahidiintu waxba ma leh waxaa maamulaya dowladdaa maamulaysa markaana dee nabiga calayhi salaatu wasalaam wax maamulaya maaha naftiisay gaar u ahayd maaha ee masaalixda iyo danta guud ayaa lagu bixinaya marka kaafay baa la yidhaahdaa waxaa laga keenay alfay waa alrujuuc xoolaha gaaladu ay hayso muslimkaa iskale waayo adduunyada waxa yaalla waxaa loogu talagalay dadka mu'miniintaa ilaahay inay ku caabudaan wladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica gaalku marti buu ku yahay mar hadduu ilaahay ka gaaloobay hantidiisa dulsaar buu ku yahay waxa uu haystana muslimkaane marka wixii qacanta lagaga dhigay fay baa laga cabbiray in muslimkii loo soo celiyey ilaahay caabudaya waxaa kaloo xadiiska laga faa'iidaysanaya in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu diyaargaruu samaynayo farda la iibiyo waxaa ka dhigan dabaabaadka iyo waxaa weeye fayflayaasha iyo tignikada in la iibiyo iyo diyaaradaha dagaalka iyo wixii lamid in la diyaargaroobo wa acidduu lahum ma istatactum min quwa farda hadday tahay iyo wixii lamida ah. wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mudabbila mudda sanada biilkeedii inuu meel sii dhigay yacni markuu xoolaha gacanta ku dhigo xaasaskiisii badnaa biilashoodii ayuu nabigu muddo sannadan meel saaray wa jucila risqii taxta dilli rumxi guud marka laga hadlayo arsaaqda maxaa ugu sharaf badan qaar waxay yidhaahdeen beeraha qaar waxay yidhaahdeen ganacsiga iyo busineska qaar waxay yidhaahdeen risiqa nebiga calayhi salaatu wasalaam shaqada nebiga koowaad waxay ahayd masaariiftiisa inuu kala soo baxo wixii seefta lagula soo baxa qaniimada iyo fayga iyo wixii lamida ah. gaalada laga furtay taasaa ugu sharaf badan haddii la helay waxaa kaloo ku sugan wax dhiba inaanay lahayn dabaka walwalna aanay ahayn inuu ninku idhaahdo war wax iman doono garan maaye muddo sanada biilkoodii halkaa iga dhig akoonka ku ilow bil walba reerka masaariiftooda halkaa dhig wax dhibi inaanay ku sugnayn oo aanay qadarka diidanayn iyo tawakulka aanay khilaafsanayn wax dhiba male wa maca nebigu sidaa uu qorsheeye uma fulay waxaa aada u badnayd sida bukhaariyo muslim ku timi kaana yamuru calayna alhilaalu uma alhilaalu uma alhilaal alaaata ahilati fi shahrayn wamaa uuqida fi abyaati rasuuli illaahi naar laba bilood baa dhammaystirayay saddex biloodna way dhalanaya bil baa dhalanaysa way dhammaanaysaa mid labaad ta saddexaad markay dhalato muddo intaa leh laba bilood ayaan guryaha nebiga sagaalka ah midna aan dab lagu shiday dab qamadi iyo waxay doonta noqoto dab aan lagu shiday caaishaa la weydiiye waxaa la yihi maa kaana yuciishukum oo haddaa maxaa ku noolayneen qaalat alaswadaan atamru walmaa biyoiyo timir baa labada bilood lagu noola wax dab lagu shida lamaha nebigu xaasaskiisa uu soo gelaya intaasoo maalmood wuxuu odhanaya quraac ma haysaan wax la cuno markuu salaada subax soo tukado ee adkaartiisa soo dhammaysto ayuu guriga imanay dabeedna waxay odhanaya waxba maahay xataa timir maahay ila timirtu waa cuntaya dabeedna wuxuu odhanayaa waa soomay waan soomay subax labaad buu iska soomaa usaa kulley waxba ma yaalla gurigu yimaada waxaa la ydhaha intaanu kuu haynaa dabeedna wuxuu odhanaya laqad asbaxtu saa'iman faarinii xadiiska muslim oo saaka waaban iska soomo waxba maan filanayni bal keena haddaa waxaysaan markaasaa loo keenaayo soomka jabini saasuu ku noola xaaladiisu axaadiista noocaasina aad bay u badan tahay saxiixaynka iyo kutubu sitaha ku sugan marka ha u malaynina inay sideeda u fulaysa sanadkaas raashinka qoys walba loo dhigay sidaa kumay soconi nabigu waa qaybinay dad baahan baa u imanay uu bixinay waa loo imanay intaa way soconaysa lakiin waxaa looga jeedaa markaa uu qaybinayay unbu ku talagelayey nabigu calayhi salaau wasalaam can cabdillahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu hi ajara nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu waa socodsiiye maa dumira wixii la buglaaliyey ee la diyaariyey oo min alkhayli fardaha ka mida ah waxa weeye waa faraskii inta la naaxiyo oo si fiican wax loo siiyo markuu naaxo ayaa la tababarayaa la ordisiinayaa lagaga dhididinayaa wixii baruurtahana waa ka daadanayaa in kalena murqay u noqonaysa iyo xoog ayay u noqonaysa adigu waa faras la layliyey oo la tababaray si gaara looga shaqeeyey fardaha noocaasa min alxafiyaa meesha la yidhaahdo waa meel buurta uxud u dhoweyd ayaa laga bilaabay tartankooda ilaa taniyat lwadaac meesha la yidhaahdo wa ajra nabigu waa socodsiiyey maa lam yudamar fardihii aan la boglaalin ee aan la diyaarin min athaniyati meesha la yidhaahdo ilaa masjidi bani zurayq ilaa laga gaadhay qaala bnu cumar waxau uhi wakuntu waxaan aafi man ajra kuwii tartamayey ee fardaha eryayey baan ka mid ah qaala sufyaan waxa uhi waa bnu min alxafyaa ila aniyat اlwadaac khamsatu amyaalin waa shan mayl aw sittatun ama waa lix mayl wa min aniyat اlwadaac ilaa masjidi bani zuraydna waa miil wey hal mayl wey markaa shanta mayl waxay noqonayaan ilaa sagaal kilomitir iyo waxbay noqonayaan haddii lix mayl la yidhaahdana kuwa la diyaariyey waxay noqonaysaa koob iyo toban kilomitr iyo waxbay noqonaysaa maylkuna waa kilomitr iyo jarjar weyn hal kilomitr iyo sideedna waa la yidhi hal kilomitr iyo lixna waa layidhi marka fardaha aan diyaarsanayn masaafo gaaban baa loo sugay wax laba kilomitr ku dhowo kuwii kalena sagaal kilomitr ilaa koob iyo toban kilomitr ayaa masaafadooda looga dhigay xadiisku wuxuu inoo tilmaamaya inay mashruuc tahay in lagu tartamo fardaha sharadna lagu dhigan karo iyadoo fardahana lagu tababarayo kaxayntoodana ragga fardafuulkaaya ay ku tababaranayaan waxaa la mid a ah hadda gawaadhidii in la eriyo marba dhinac loo leexiyo lagu baratamo de xagga socodka tahay kala jeesashada iyo wixii lamida waaciduu lahum mastaactum min quwa ayay soo gudagelaysa waxaa kaloo xadiiska laga faa'iidaysanayaa cadaaladda in la sameeyo oo fardihii lama simin fardihii tababarnaana dhinac baa loo saara kuwii kalena dhinac baa loo saara marka haddii la baratamayana dadka in la kala sooco waxaa kaloo ku sugan in loo baahan yahay meeshuu ka bilaabmayo iyo meeshuu ku dhammaanayo iyadana in la ogaado haddii kale dee la ogaan maayo ka guulaystay waxay noqonaysaa sidii ninkii layli ninkii weligay orod kamaa qeyb gelin laygama guulaysan baratan ma gelin weligay laygama badinbu muuqaalkiisuna kutusi maayo inuu noocaaya oo waxaa la yidhi maxaad ku guulaysataa wuxuu i dhinaca loo yaaco mooyaane dhinaca kale ayaa loo ordaagu dee markaa weligii laga badin maayo waayo keligiiba ordaya dadkao dhinacba yahay dhinacba u yahay marka meesha laga bilaabayo iyo meesha lagu dhammaynayo masaafadan in la xadida waa shardigu wa canhu radia allahu tacaala canhu waa cumar qaala wuxuu ihi curidtu waa la iisoo bandhigay cala nabiyi sala allahu alayh wasalam yowma uxudin dagaalkii uxud wa ana bnu arbaca cashara anoo afariyo toban jira falam yujiznii ima fasixin dagaalka inaan galo wa curidtu calayhi waa la ii soo bandhigay yowma alkhandaq uxud sanadkii saddexaad buu ah khandaqna waa sanadkii shanaad wa ana bnu khamsa cashara anoo shan iyo toban jira baa la ii keenay dagaalkii khandaq fa ajaazanii dagaalku ii fasaxay waxay ka qaateen shaaficiyada iyo xanaabiladu in shan iyo toban jir lagu qaangaahay shan iyo toban jir in lagu qaangaaday waayo markuu shan iyo toban dhammaystay shan iyo toban sano iyo bilu ah dagaalkii khanda bilaa u dheera qofku shan iyo toban hadduu dhammaysto inuu qaangaadi yahay xataa haddaanu ixtilaam yeelan oo aanu junuunin ama tilihii hoose aanay ka soo bixin shan iyo toban sano hadduu dhammaysto waa qaangaadh maalikiyada ayaa waxay idhaahdeen maya waa sideed iyo toban sideed iyo toban ba iyagu qaateen xanafiyaduna waxay idhaahdeen inamaduna waa sideed iyo toban habluhuna waa toddobiyo toban labadaa madhab iyagu halkaasay ka baxeen laakiin xadiiska waxaa daliishanaya shaaficiyada iyo xanaabiladaa daliishanaya qowlkoodaana xoog badan marka da'da la eegay laakiin waxaa jira qowl odhanaya waana qowlka daahiriyada imaamu axmed iyo qowl imaam maalik laga wariyey waxay leeyihiin da'ba lama tixgeliyo waxaa lagu qaangaadhaa waa ixtilaam qofku inuu ixtilaamo sidaa awgeed hadduu shan iyo toban sano gaadho oo aanu ixtilaamin qaangaadh maaha rufica alqalamu can alaaa can isabiyi xataa yaxtalim ilaa uu ka ixtilaamo hamsata cashar lama odhan mayo waana meel tilmaamaysa qoormu xilli muu qofka mukallaf noqonay amaa xadiiskan isagoo aan qaan gaadhin ayuu waxa weeye oo aan ixtilaamin ayuu noqon karaa qof xoog loo dagaalami kara xadiiskan waxaa laga hadlaya dagaalkaa laga hadlaya laakiin qaangaar lagaga hadlaya culimadaas halkaasay ka baxeen ibnulqayim baa sidaa xoojinaya waana madhabta daahiriyada iyo imaamu axmed riwaayo laga wariyey laakiin sida mashhuurka wase aynu sheegnay shaaficiyada iyo xanaabiladu ay qabaan in shan iyo toban haddii la dhammaysto lagu qaangaadhay وعنه أن رsuuل اللhi sلى الله عليه وسلم qسم waa qaybi في النفر qنيimadii للفرس فرaskii waxa uu siiyey سhmayni laba نaصيib وللرaجuل ninkana wuxuu siiyey سhman hal نaصيib xadiikan wuxuu tilmaamaya nfl hadda qaniimadii baa looga jeeda marna dheeraadkaa loo isticmaalaa qaniimada wixii ka badan hadda qaniimadii wey markuu nabigu qaniimada qaybinaya faraskii waxaa la siiyey wixii ninkuu qaadanayay labadii baa la siiyey laba qori baa la siiyey faraska laftiisa ninka wata iyo ragga kale aan farda wadanna ama awr iyo wax kala watana mid walba sahmi baa la siiyey hal sahmi baa la siiyey halkaana culimmadu waxay ka qaateen markaa ninkii faraska watay wuxuu helayaa mid uu ku qaatay naftiisa iyo laba uu ku qaatay faraskiisa faraskuna markaa da wuxuu ka dhignaa tiknikadii ugu casrisanayd ee ugu khatarsanayd bu marka waxaa la dhiirigelinayey fardaha in la dhaqdo lasoo iibsado jihaadka la keeno ayaa nabigu ugu talagalay calayhi salaatu wasalaam waxa waxaa loo siinayaana dee xoolaha kalena waa ka qaalisanaa dagaalkana waa uga saamayn badnaa qiimayn nabigu qiimaynaya calayhi salaau wasalaam oo dhiiri gelinay wa الله radia allahu tacala canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam kaana waaha yunafilu mid u ziyaadiya oo dheeraad siiya bacda man yabcau kuwa uu dirayo qaar ka mida ah fi saraaya duulaanada aanu la socon lianfusihim nafahooda khaasatan si gaara siwaa qasmi caamati اljeysh ciidanka guud ahaan qaybintii loo qaybiyey wax ka duwan buu dheeraadu siinayey masaladanna horeynu soo marnay dadkii xadiiskii ibnu cumar inuu awr awr dheeraada siiyey markii mid waliba labiyo toban qaniimadii uu ka helay oo iyagu saddexiyo toban ay qaateen xadiisku wuxuu tilmaamayaa imaamku inuu xaq u leeyahay qaybta ka baxsan inta mujaahidiinta loo qaybinayo waataynu nidhi qaniimada shan baa loo qaybinaya afar mujaahidiintaale midda shanaad imaamkaa maamulaya cidduu doonuu dheeraad ka siinayaa maslaxadii hadday uga muuqato masladaana hore nuga soo hadal wa can abi muusa cabdillaahi bni qaysin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu uhi nabigu man xamala ka calaynaa korkayaga asilaaxa hubka falaysa minaa nagama mid aha ninka muslimiinta dhexdooda hub u qaata si uu ugula dagaalamo ama uu ku argagax geliyo waxa weeye annaga nagama mid aha yacni waa min kabaa'iri dunuub dunuubta waaweyn bay ka midta bal nabigu wuxuu gaadhsiiyey laa yushir axadukum ilaa akhiihi bisilaax midkiin walaalkii iyaanu hubka ku taagin xataa isagoo ku tilmaamay iyaanu ku fiiqin nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ihi fainahu laa yadri lacala shayaana yanzicu ama yanzagu fii yadi waxaa laga yaabaa shaydaanku inuu waxa weeye gujiyo oo xabaddu kaga baxsato ama waranku kaga baxsado ama leebku waa la diiday waxaa kaloo la diiday man ashaara ilaa akhiihi bixadiida lacanathu lmalaa'ika ninka walaalkii ku ishaara ama ku fiiqa hub malaa'igtu way lacnadaysaa ilaa u dhigay wain kaana akhaahu liabiihi wa ummi labada xadiisba muslim bay ku jiraan xataa hadday isku aabbiya isku hooyo yihiin mar hadduu hub ku fiiqay malaa'igtaa lacnadaysa khatar weyn marka qofka hub qaata ee muslimka u qaata sharkiisa waa in laga qabta wey ama buqaad buu noqonayaa oo lala dagaalamayaa hubka dhigis baa lagu samaynaya wacanhu radia allahu tacala canhu abi muusa suila rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can irajuli baa la weydiiyey yuqaatilu u dagaalamaya shajaacatan geesinimo si loo yidhaahdo waa geesi wa yuqaatilu wuxuu u dagaalamayaa qabyaalad tolaahay dagaalamaya wayuqaatilu wuxuu dagaalamayaa riyaan istusnimo ayuu daalika keebaa fii sabiili illaah jidka alle u dagaalamaya faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam waxa uhi man qaatala kii u dagaalama litakuuna si ay u noqoto kelimatullah kelmadda alleh hiya iyaduba alculyaa ta sarraynta badan fa huwa kaasaa fii sabiili illaah jidka alle u dagaalamaya xadiisku wuxuu tilmaamaya jihaadka aynu fadligiisa soo tilmaanay intaynu kitaabkan ku guda jirnay iyo fadaaishiisa kaleba waxaa helaya qofka daacadda ka ah ee ilaahay dartii u dagaalamaya ayaa yeelanaya fadligaa yeelanaya haddii ay u weheliso gaaladana jebi oo diinta difaac masaaribtaadana kala soo baxa oo qaniimada dadka la qaybso waxa weeye iyaduna waxba yeeli mayso laakiin laba mid aha ninkii niyooday waxa weeye fii sabiili illaah oo keliya laba mid ah. liyashhaduu manaafica lahum xajkii waata lagu tilmaamay liyashhaduu manaafica lahum inuu qofku dano kalena laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum ibnu cabaas wuxuu ihi fii mawaasim tijaara inaad xajkana tegayso waxa weeye xaj ya xaaj xajka waa u tegayaa waxna waa iibinaya ama waa ka soo iibsanaya ganacsina waa u tegaya wax dhiba male laakiin ka khaaliskaabaa kasii ajar badan laakiin dhib male isagu waxbuu ku helaya kitaabu lcidqi kitaabka ina ugu dambeeya ee waxa weeye xoraynta ah shiikhuna wuxuu ugu soo gabagabeeyey waxaa ugu mudan aynu jecel lahay waa ilaahay naartiisa inuu inaga xoreeyo min cutaqaayihi min annaar cidqiguna qoor addoona in addoonnimada laga saaro uu bini aadam addoon u yahay oo uu u madax bannaanaado ilaahay inuu addoon u noqdo ayaa waxaa la yidhaahdaa cidqi baa la yidhaahdaa aadna waa u fadli badan yahay sharciguna waxa weeye sida qofku uu addoon ku noqonayana cidhiidhi baa laga dhigay sida lagaga baxayana waa la waasiciyey waa la waasiciyey oo qofku wuxuu addoon ku noqonayaa markuu diinta alle subxaanahu wa tacaala ka hor yimaado isagoo gaala dagaal uu ka xigo la jabiyo la qafaasho ama waa la fasixi fa imaa mannan bacdu ama madax furashaa laga qaadan wa imaa fidaaan ama waa la addoonsan ama waa la dili hadduu nin yahay dhibkiisu badan yahay waa la dilay marka qaabka uu addoon ku noqonaya cidhiidhi baa laga dhig qaabkuu kaga baxayana waa la waasiiyey oo sharcigan waa inoogu yahay inta la hayana waxaa la goobaabiyey in loola dhaqmo siduu qofku naftiisa ula dhaqmay falyakul falyucimuhu mima yacam walyulbisu mima yalbas walaa yukalifhu min alcamali maa yaglibu shaqa culus yaanuu u dirin wuxuu cunayo waa inuu la cunaa wuxuu xidhanayo waa inuu labisaa xuquuq badan baa la siiyey can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalama qaala wuxuu man actaqa kii xoreeya shirkan lahu wadaag iyo shuraako iyo sheer uu ku leeyahay fii cabdin adoon inta uu ku leeyahay fakaana lahu ay u sugnaatay ninkaas qeybtiisa xoreeye maalun xoola ay u sugnaatay xoolahaasoo yabluqu gaadhay amana alcabdi addoonka lacagtiisa waxa weeye gaadhaya quwima calayhi addoonkii waa lagu qiimeeyaa korkiisa qiimata cadlin qiimayn dhexdhexaada oo addoonkiina aan lagu qaaliyaysiinayn kii qaybta lahaana aan la baksin ee si dhexdhexaada ah oo cadaalada loo qiimaynaya fa actaa waa siinaya shurakaa'ahu kuwii addoonka la wadaagayay xisasahum qaybahooda iyo nasiibkooda iyo wixii ay ku lahaayeen buu u celinaya wa cataqa calayhi alcabdu addoonkuna waa ka xoroobaya wa ilaa haddii kale oo uu waayo qaybtaa kale lacagteeda uu waayo faqad cataqa minhu addoonkii waxaa ka xoroobaya maa cataqa wixii uu xoreeyey xadiisku wuxuu tilmaamayaa waxaa loo yaqaana siraayatu lcitqi cidqigu inuu fulayo soconayo oo masaajisha hadda aynu tilmaamaynay sharcigu inuu dhiiri gelinayo in wax la xoreeyo laba ninbaa addoon bay wada leeyihin oo uu ka dhaxeeya waa la wada siiy ama way soo wada iibsadeen labadoodu ka dhexeeya addoonku wuxuu joogaa tusaale ahaan boqol dollar mid baa yidhi qaybtii aan lahaa waan xoray waxaa la eegayaa ninkaa kale qaybtiisa hadduu hayo markaas waxaa waajib ku ah inuu kontonkii siiyo addoonkuna sidaa uu ku wada xoroobo haddii uu waayana addoonku mubacad buu noqonaya badhna waa xor badhna waa addoon oo ninkii wuxuu kula heshiinayaa maalinna inuu addoon noqdo u shaqeeyo maalinna la fasaxo ama gelinna uu addoon u noqdo gelinna uu xor noqdo muhaayaa waxaa loo yaqaan xadiisku masaaasu inoo tilmaamay ka dambana waa lamid can abi hurayrata radia allahu tacala canh can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu man actaqa kii xoreeya shiqsan nasiib ama qayb oo min mamluukin addoon uu ku leeyahay facalayhi korkiisa waxaa ku waajibay khalaasuhu xorayntiis fii maalihi xoolihiisa uu ku xoraynay fain lam yakun lahu maalun xoola haddaanu lahayn quwima almamluuk addoonkiibaa la qiimaynaya qiimata cadlin qiimo cadaalad ku salaysan iyo dhexdhexaad uma istusciya intaa kadib waa la shaqo shaqogelinayaa alcabdu addoonkii yacni yu'maru bisacyi waalkasbi waxaa la farayaa inuu shaqo tago gayra mashquuqin calayhi iyadoo aan lagu dhibayn shaqada iyadoo aan lagu dhibayn xadiiskan intaynaan u gelin waa masaladii hore laakiin intaa dambaa masalo tilmaamaysa uma istusciya alcabdu xadiiska hore wuxuu tilmaamayay ninka kale qaybtiisa marka lacagtiisa uu waayo kii xoreeyey qaybtiisa inuu addoonku noqonayo mubacad badhna xor ay noqonayso badhna addoon xadiiskani wuxuu inoo soo kordhiyey ninkii xoreeyey qaybtiisu markay xorowdo addoonka laga hadhi maayo waxaa la leeyahay qaybta kale lacagteeda adigu shaqayso suuqa gal waa amar ninka qaybta kalelena uma diidi karo addoonkuna waa inuu shaqo tagaa amar bay ku tahay si uu xoroobo si uu xoroobo uma istusciya alcabdu ayra mashquuqin caley iyadoo aan lagu khasbay oo aan lagu dhibin marka jumladaa horta culimmadu waxay isweydiiyeen xadiiska ma ka mid baa mise waa mudraj mudrajka wataynu musalaxa ku soo marnay alidkhaalu fi lxadiii maa laysa minhu waxaanu nebigu odhan in xadiiska lagu soo daro ama tafsiir ha lagu soo daro ama mas'alo uu kala baxay shiikha soo warinaya ha loogu soo darayo wixii la mida ah. culimo badani waxay leeyihiin waa imaamu axmed ibnu lmundir saaxib lijmac addaara qutni saaxib lcilal albayhaqi saaxibu sunan اlkubra alkhaiib اlbaghdaadi alxaakim alkhaaabi culimo kale waxay leeyihiin waa mudraj hadalkaa waxaa iskale qataadaaleh nabigu male calayhi salaau wasalaam qataada ibnu dicaama oo raggii xadiiska soo warinayay ka mida ayaa hadalkan ku dhex darsaday nebiguna ma odhan mar hadday hadal qataado tahayna waxba dhismi maayeen taasaa ka dhalanaysa culimo kale oo ay ka mid yihiin bukhaari iyo muslim oo xadiisku waa muttafaqun calayh waxay yidhaahdeen xadiisku waa sugaye istusciyana waa hadalkii nabiga calayhi salaau wasalaam masalada ka dhalanaysaa waa maxay masalada ka dhalanaysaa waxay tahay masaladaynu sheegaynay ninku markuu qeybtiisa xoreeyo qeybta kale lacagteedana uu waayo ma la odhanayaa addoonku ha shaqo tago taga ma la odhanaya culimmadu aqwaal bay ka jumhuurtu waxay leeyihin oo shaaficiyadu ka mid yihiin waxaa weeye xadiiskii horaa la qaadanaya faqad cataqa maa cataq qeybta xoreyday baa la xoreynaya addoonkuna kuma khasbana inuu shaqo tago waayo xadiiska laftiisa waxaa ku sugan haddii lagaba soo qaado nebigu inuu yihi hayra mashquuqin calay iyadoo aan lagu dhibay marka addoonku hadduu idhaahdo waar haafkaygaa ku qanacsana waxba shaqo tegi maayo haaf adoonnimadaasaan ku joogaya shaqana diyaarumaya hadduu yidhaahdo oo uu ka caajiso lagu kasbi maayo lagu khasbi maayo saasay leeyihi culimo kalena waxay yidhaahdeen waa sida abu xaniifa uu ku tegayo waana riwaaya can ilimaami axmed ibnu taymiyana uu xoojinayo iyo ardaygiisa ibnulqayim waxay leeyihiin addoonku waa ku khasban yahay inuu shaqo tago waayo inuu xoroobaa la doonay marka waa inuu shaqo tago wey qaybtaa lacagteedana uu bixiyo ninkii qaybtaa addoonnimada lahaana uma diidi karo inuu shaqo tago uu ku khasbay isaguna halkaasay ka baxeen culimmada qaarna waxay yidhahdeen addoonkaa la eegayaa hadduu yahay addoonku mid awoodayo shaqaysan kara waa inuu shaqeeyo wey oo uu isxoreeyo haddii kalena aanu awoodayna waa laga dhaafayaa hayra mashquuqin calayhi iyadoo la eegay baabu bayci lmudabbar wuxuu baab u yahay iibinta addoonkii xorayntiisa lagu xidhay dhimashada kii iska lahaa oo wuxuu hi haddaan dhinto waad xoroobaysa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu hi dabbara ay actaqa can dubur noloshiisa dabadeed dubura xayaatihi noloshiisa dabadeed ayuu yidhi waan ku xoraynay rajulu nin ayaa tadbiir sameeyey oo min alansaari ansaar ka mida ah. hulaaman addoon uu lahaa ayuu sidaa ku sameeyey oo uu idaa mittu fa anta xurun haddaan dhinto ama bacda xayaati ama dubura xayaati noloshayda kadib xor baad noqonaysa wa fii lafdin waxaa ku yimi balaqa nabiya sal allahu calayh wasalam nabiga waxaa soo gaadhay anna rajula nin oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mida ah, actaqa inuu xoreeyey hulaaman lahu adoon u sugnaatay can duburin noloshiisa dabadii inuu xoreeyey lam yakun lahu ma lahay ninkaasi maalun xoolo hayruhu aan addoonka ahay xoolo kaloo ma lahay fabaacahu waa ibi rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalam biamaani miati dirham sideed boqol oo dirham buu ku iibi uma arsala nabigu waa diray amanahu lacagtiisa ilayhi isagiibuu u diray xadiiskan wuxuu tilmaamayaa ninka mudabbarka ah sayidkii ninkii addoonka lahaa hadduu yidhaahdo addoonkii uu ku yidhaahdo markaan dhinto waad xoroobaysa markuu dhinto hadduu sidaa ku dhinto waa xoroobiye u xoroobiye waxay culimmadu isku hayaan ma wuxuu ka xoroobayaa ulusulmaalka mise jamiic almaal oo masale khilaafiya jumhuurtu waxay leeyihiin waa ulusulmaal ulusulmaal maxaa looga jeedaa haddii uu ka bato xoolihii uu ku dhintay uu ka dhintay saddex meeloodoo meel hadduu ka bato dadkii dhaxal kale hadday fasixi waayaan ma xoroobay ulmaa saasaa looga jeeda wasiyadiibuu la mid noqonay daahiriyaduna waxay leeyihiin min ra'si ilmaal toos buu u xoroobay xataa hadduu keligii yahay saasuu ku fasaxay u xoroobay maslada culimadu way isku hayaan laakiin waxaa kaloo meesha ku sugan ninkii oo nool ninkii xoreeyey oo nool addoonkaa la yidhi haddii aan dhinto waad xoroobaysaa marka la nool yahay ma la iibinayo xadiiskana wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu iibiyo calayhi salaatu wasalaam ninku wuxuu ihi addoonkaa markaan dhintaan xoraynaya xadiisku muxuu sheegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ogaaday ninkaasi inaanu xoolo lahayn isagoo nool ayuu addoonkii iibiyey lacagtiisina nabigu waa u diray calayhi salaau wasalaam waa la siiyey marka culimmada qaar waxay ka qaateen waa shaaficiyada iyo xanaabilada waxay yidhaahdeen alcabdu lmudabbar iibkiisu waa banaaye mulaqan biduuni tafsiil iibkiisu waa banaaye waa la iibin karaa waayo sheekadu waa maxay ninku hadduu yidhaahdo haddii aan dhinto guriga waxaa la siinayaa in adeerkay hebel ama waxa weeye jaarkayga hebel ama saaxiibkay hebel baa gaadhigaale ama waxaa iskale hadduu idhaahdo oo uu wasiiyo sameeyo oo isagoo nool wixii uu dib u qaato waa la ysku waafaqsanyaa inuu isagu iska leeyi oo intaan dhimashaba la gaadho wixii hadduu isticmaalo oo ay ku baxdo waxba lagu yeelan tanna waa la mid bay idhaahday wuxuu yihi xoolaha aan leeyahay waa addoonkaas markaan dhinto dabadeed waan xoreeyey bu isagoo nool hadduu cuno lacagtiis oo u iibsado wax dhiba male bay yidhahde waana madhabta shaaficiyadu ay qabaan culimo kale waxay yidhaahdeen lam yakun lahu maalun baa xadiiska ku sugan riwaayadka qaar waxaa ku yimi lam yakun lahu maalun faxtaaja maala xoolo aan addoonkaa aan ka ahayn ma xoolana waa u baaha baahi baa lagu ogaada culimmadaasi waxay yidhaahdeen haddii loo baahdo waa la iibinaya haddaan loo baahanna la iibin maayo waana sida imaamu axmed waxa weeye uu ku tegay qowlkiisa mashhuurka ah baahi baa loo eegayay sida xadiiska laga fahmay imaamu maalik iyo abu xaniifana waxay yidhaahdeen marnaba la iibin maayo mar haddii la yidhi waa la xoraynaya waxa weeye yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud ballan baa lala galay waa in loo oofiyaa marka mar walba ma bannaana in la iibiyo haddii loo baahday haddaan loo baahanba iibkiisu ma bannaana ayay yidhahdeen iyaguna halkaasay ka baxeen marka masladaas waa khilaaf wey waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa inay mashruuc tahay tadbiirka in la sameeyo oo qofku ay u bannaan tahay hadduu addoomma leeyahay hadda waxa weeye lama hayo laakiin inuu odhan karo marka aan dhinto waad xoroobaysaa inay bannaan tahay iyadana waa laga qaatay halkaas ayaa kitaabkii shanaad ilaahay mahaddii inoogu dhammaaday ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa sidaa shiikhu xoraynta uu inoogu soo gabagabeeyey muddada aynu fadhinay aynu axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu dhegaysanaynay camalkaa weyn aynu samaynay ilahay inuu naarta inagaga xoreey ilaahay waxaynu ka baryaynaa cilmigaa aynu barannay inaanu xujo inagaga yeelin ee uu inaga xujo inooga dhigo maalinta qiyaamana kuwa ku meel mara inuu alla subxaanahu watacaala inaga dhigo ilaahay waxaanu weydiisanaynaa sidaa uu inoogu fududeeyey dhegaysigiisa iyo fahamkiisa iyo inaynu wakti gelinno inuu alla subxaanahu watacaala inoo fududeeyo diinta barashadiisana inaynu tacabkaasii gelino ku camalfalkiisana uu inoo fududeeyo oo siduu dhegaysiga inoo waafajiye camalfalkiisana uu alla subxaanahu watacaala inoo waafajiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa dadkan sida dowrada gaarka ugu taxan ee dalabatulcilmiga ah ama kuwa onlineka ha noqdaan ama kuwa sida tooska ah u fadhiya ha noqdaan ilaahay inuu cilmiga iyo xifdiga iyo fahamka ilaahay u furo towfiiqdan alle subxaanahu wa tacaala waafajiyo muraadadoodo aan macsi lahaynna iyo inta la joogtae la fadhidaba in alle subxaanahu watacaala muraadadooda uu siiyo hankooda wanaagsanna ilaahay uu xaqiijiyo ayaan alle subxaanahu watacaala ka baryayna ilaahay waxaynu ka baryaynaa amniga iyo iimaanka inuu noo adkeeyo towfiiqda meelaynu joognaba ina waafajiyo khaatimada uu khayr inoogu khatimo acmaasha aynu samaynayno dhammaanteed ilaahay dartii uu ka dhigo alle subxaanahu watacaala inaga aqbalo inaga guddoomo ayaynu alle subxaanahu watacaala ka baryaynaa ilaahay waxaynu weydiisanaynaa acmaashana inuu wanaajiyo inagana aqbalo teeda wanaagsanee ugu fadli badanna mar walba alle subxaanahu watacaala inuu waafajiyo ayaynu alle subxaanahu watacaala ka baryana ilaahay waxaynu weydiisanaynaa cilmi inaa anfaca iyo camal laynaga aqbalay iyo risiq xalaala oo aynu bini aadamka kaga kaaftoonno in alle subxaanahu watacaala dhammaantiin inoo furo ilahay saasaynu ka baryaynaa in sha allahu tacaala dowraduna waa inoo sii socon doontaa oo waxa weeye kitaabkii shanaad ayaa inoo dhammaaday ramadaanta ka hor insha allahu tacaala labada isbuuc ama saddexeeda isbuuc aynooga dhiman kitaabka ku filan aynu ugu talagalnay nukhbihii aynu soo dhigannay nushatunadar inaynu insha allahu tacaala dul marno sharaxa matniga hore usoo dhigannay laakiin sharaxa inaynu dul marno insha allahu tacaala ayaa qorshuhu yahay kadibna ramadaantu markay noo soo gasho cibaado lagu kala tago bacdal iidkana la ysu soo noqdo insha allahu tacaala ilaahayna waxaynu ka baryaynaa intaa uu ina soo waafajiyeyna ajarkeeda inuuna siiyo inta dambana alle subxaanahu watacaala ina waafajiyo waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu waslm cla nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslm